asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma salli wasalim wazid wabaarik calayh wabacd aad baa loo daalay runtii fadhiga aada fadhideen ilaa iyo saaka sagaalkii ilaahay waxaan ka baryayaa fadhigan inuu idinkugu bedelo fadhi ka qurux badan oo aada fariisan doontaan insha allahu tacaala maca alxabiib jannat lfirdows maxaa wacay intaad halkan u fadhideen dikriga ilaahay waxaad gurubsanayseen waa ajar ah, marka sidaasoo kale laisugu yimaado guri ilaahay oo dikri la dhegaysanaayo muxaadaro iyo wacyi iyo waxyi la dhegaysanaayo runtii malaa'igaha soo deganaya malaa'igaha ina hareeraynaya malaa'igaha inoo ducaynaya waxaasoo dhan baad helayseen haddaad maqashaan malaa'igaah soo degayana macnaheedu waa xasilooni iyo wanaag iyo dembi dhaaf iyo wax walboo aad u baahan tihiin baa ma aragtaa soo degaya aad baad u nimcaysateen runtii waxaanse aad uga sii jeclaan lahaa inta aad garanaysaane asxaab ah ee aad halkaa adduunyo aad wada raacdaan inaad soo ururisaan Ah, ilaa iyo banaanka in la buuxiyay ahayd maanta marka yaan laga gaabinin runtii khayrka aad u timaadeen inaad la sheegaraysaan walaalihiin daa'iman sheegarayntaas waa waxa aynu la'nahay soo maydan arag social mediahii maanta dhan laga hadlayay sheegare aa lagu leeyahay ah, gabdhaha uu sheegayo sheekh cabdirasaaq ilaahay ha soo hanuuniye inta lasoo soo daaya iyadoo qaawan madaxii xiiran rinji soo marsatay oo ayaa haddana sheegaree lagu soo dhigayaaba markaasaa lasii sheegarino war tanaa mudan in la sheegareeyo yah maanta aad baa runtii wax laydinkugu sheegay wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin marka waxaan kasii bilaabayaa sheekheeni meeshii uu runtii ku ekeeyey oo ah ma kuwan ilaahay sheegay rasuulku sheegay ee la wanaajiyey cizi iyo sharf loo yeelay yah oo weliba janno lagu misaalay miyaa ixtiraam mudan mise kuwaa la fogeeyey ayaa ixtiraam mudan ee laynoogu yeerayo waxa laynoogu yeerayo waa been ah, waxa laydinkugu yeerayo wallaahi waa been xorriyadda iyo wanaagga idinka maqan ee ay leeyihiin gaaladu waanu idiin soo dhicinaynaa ee ka soo baxa guryaha waa been waa un ibliis idinkugu yeeraya albaabadii cadaabka weeyaan gabar baa soo wacday markaasaa kow ma aha laba ma aha saddex ma aha sida la ii soo wacayaana culimmadoo dhan waa loo soo wacaa idinkuna waa ogsoontihiin waxay ku leeyihiin sheekh oo oroba sheekh waxaanu ka shaqaynaa meel daarulmusaniin la yidhaahdo oo waalidiinta la geeyo waa meesha lagu xoro waalidiinta markay weynaadaan marka dhacaankoodii iyo dhiiggoodii iyo dhuuxoodii iyo waxoodii oo dhan la miirto oo hooyadii iyo aabbihii cad iyo laf ay noqdaan oo aanay waxba qabsan karin maxaa loo baahnaa ilah baan idinku dhaariyey ayaa waxaa la geynayaa daarulmusiniin waxaa geynaya dadkii miirtay dhiiggoodii iyo dhacaankoodii halkaasay ku xooraayaan markaasaa yaa loo qabanayaa idinkaa laydin qabanayaa tegaya halkaa gabadhii waxay leedahay oo maxaad u qabanaysaa waanu u qabaynaynaa odagaa ayaa loo qabaynayaa islaamtaasaa loo qabaynayaa la dhaqayaa bambarkii loo xirayaa nijaasadii laga tirtirayaa iyagoodnaa wada nijaas waxa laga tirtiray waxa loo tirtiraya maba kala aqoonin hadhow waa la socodsiinayaa beerta lagu wareejinayaa yacni waa la keegaraynaya waa la xanaa marka marka maxaad rabtaa waxay tiri shaqadan ma xalaalba mise waa xaaraan ma qaban karnaa shaqo kaloo iyo oroba laga qabanayo ma laha inta badan waa waxaa waxay qabanayaan marka ma qaban karnaa shaqadaa mise ma qaban karno anaa laysoo weydiinaa markaasna waxaan ku idhi culimadu inay ka jawaabaan baa laga yaabaa waa xalaal iyo waa xaaraan laakiin waxbaa ka horeeya xalaal iyo xaaraan waxaan idhaahdaa gabaryahay xalaal iyo xaaraan haynoo dambayse adigu aaway kuwii ku dhalay waan arkaa kuwan kuwii dhalay way soo tuureen adiga aaway kuwii ku dhalay hooyo aabbo ma leedahay haa sow da maaha haa xageed ku og tahay way yaro aamusaysaa marka way ka soo dhuumatay somalilan kasoo dhuumatay etoobiya kasoo dhuumatay jabuuti soomaaliya kenya waa laga wada tegey waalidiintii waa la dayacay bal iyagoon la ogeen ayay wada baxeen halkaasaa tahriib lasii maray baddaa lasii maray intii badbaaday weeyaan inta halkaa tegaysa macsi lagu baxay macsi baa hooyadii looga cararay haddana dhulkii la tegay ee la rabay ilaahay in loo noqdo loo toobadkeena macsi kale haddana lasii banaysanaya markaasay ku leedahay war aawe hooyadii ku dhashay aawe aaw aabbihii ku dhalay ee la yidhi waa jannadaada aawey sagaal bilood uurka kugu waday laba sano ku nuujinaayey dhowr iyo toban sano kale ku soo yaa aad miiratay dhacaankoodii soo ma ogid kulamaa indhahooda yaa ay indhahaagu ay nuur yeeshaan indhahooda daciifaya kulamaa dhabankaagu uu qurux noqdo kuwoodiibaa dharaya oo eber noqonaya kulamaa dhegahaagu wax maqlaan kuwoodiibaa baaba'aya soo ma ogid kulamaa aad xoog yeelatid cudud murqi aad yeelatid tallaabadaad qaadi kartid iyadiibaa gabaysa soo ma ogid wax walba iyadiibaa ku siisay aaway hooyadii intaa kusoo korisay ee maanta la rabay inaad dhaqaalaysid aaway markaasaa maxay sheegaysaa waxba ma sheegaysa waxaan dhahay marka eh, xalaal iyo xaaraan ha ku dambayso laakiin waxaan rabaa inaan ku tusiyo in waxa maanta ku haysta ee aad dul taagan tahay ay tahay ciqaab aada adigu kasbatay waxaad gacantaada ku samaysatay markaad cidlaysay oo aad ka soo tagtay tii xalaasha ahayd shaqadii xalaasha ahayd ilaa waxay weydiinaysaa shaqadan ma xalaal baa mise waa xaaraan shaqadii xalaasha ahayd shaqadii waajibka ahayd bal lagu amray lagu yiri hadday da- ku gaaraan hooyo iyo aabbo agtaada soo dhowayso garabka u raarici u ducee lagu yidhi yaa oo golanka ilaab albaabta gasho u shaqee lagu yidhi waa jannadaada markaad ka soo tagtay markaad ka soo tagtay hooyadii iyo aabbihii agtooda adigoo jooga haddii aad ku dhimatid aad jannada geli lahayd hooyada iyo aabbaha la joogooda naxariista ilaahay ay kugu soo deganayso dembi dhaaf uu kugu soo deganayo derajadaada kor lagu yeelayo markaad ka soo tagtay yaa ilaahay muxuu kugu ciqaabay dad malcuuniin ah waalidku ilmahoodii soo nacay oo lasoo tuuray oo xataa sidaa hadday ku dhintaana la og yahay cadaab waara in ay gelayaan noloshoodan ay lacnadu ku soo deganaysa in aad u shaqaysid ya waxaa keenay waa falkaa xune aad samaysay e, waxaan ihi xalaal iyo xaaraan ha ku dambayse agtooda ha ku dhimanin ma garanaysaa waktigaad dhimanaysid may haddaad maanta agtooda ku dhimatid sidaa xaalkaaga oo ah ilaahay unbaa waa lagu yaabaa ilaahay ka baq ka soo carar ka soo carar kuwa agtooda un guriga ka raadinin hooyo iyo aabbo agtooda inaad ku gaajootid ayaa kaaga fadli badan kun jeer ya inaad gaalaha gaaladaa odayaalka ah duqooshinka agtooda aad ku dheregtid war dherag xagga iyo lacag xagga aad ka keentay waalidkaa miyaad siinaysaa islaan gaal ah inaad xaarka ka tirtirtid bamber u xirtid oday adoo gabar ah inaad nin maanta dhan cawradiisi iyo qurunkiisi aad u raaxaysid ma wixii aad ka soo heshay miyaad hooyada ee aabbaha u quurtaa inaad siisid aaw damiirkeennii xagguu aaday marka waxaas waay waxa aan ku jirno walaalayaal aad baa runtii maanta loo hadlay aad baa wadaadadu maasha allah u hadleen waxaan rabaa oo qura inaan idinkugu daro gabdhaha yaryar inta badan gabdhaheenu waa guur la-aan guurka <clears throat> waddaa loo maraa gabar walba guur bay ku riyoonaysaa waxay ku riyoonaysaa eh, inay hesho guur ay ku faraxdo farxad geliya guur ay ku dhowrsato guur ay ku xasisho oo ay ku degto guur runtii eh, ilaahay ay ugu dhowaato ya ayay doonaysaa guur ay ubad eh, quratu cayn eh, ay ku hesho ayay doonaysaa <clears throat> runtii welad saalixa ay ku hesho oo ay ilaahay ugu dhowaatay doonaysaa wanaagoo dhanbeed laakiin guurkan sidaa ah waxaa gabdhaheena inta badan ka khaldan wadadii loo marayey ah, had i jeer way ku soo wacayaan gabdhihii iyagoo lix iyo toban jiro ah oo garooba ah ilahay baan kuu dhaariye eega waa lix toban jir gabadhaan isleeyahay weli ma qaangaarina intay denmark anoo jooga ii timid baa tiri sheekh ninkayga ninka ninkayga aha maba aadan qaangaarine maxaa nin ma aadan gaarine sheekh wiil baan leeyahay wiilkaa yar anaa dhalay waay ka gabadha quruxdeeda waad yaabay maxay ka cararaysaa ay weydiinaysaa ninkiiyo dayacay marka ani cilada waa aqaanaa culimaduna waa yaqaanaan idinkuna waa taqaanaan laakiin waa iska dhega tirtaan waxaan idhaahdaa gabar lix iyo toban jiroo la furay oo garoob ah ee hooyo singalmaadar ah cilada inta badan maxaa keenaya markay guurkan quruxda badan ee cibaadada ah ilaahay loogu dhowaado markii la dayacay wadadii loo mareeyey guri baa la iska soo galay bilaa hoodi bilaa idin baa la galay guri ha waa lagu soo cayrinaya soo ma ogid waa lagu dhibaya dhib baa ka imaanaya xabiibkaa dhahay sal allahu alayh wasalam haddii gurigaagoo furan ilaa waayad hore guryahay ridma lahaan jirin gurigaagoo furan haddii qof waddada maraya jidkay ku yaalaan uu saa usoo fiiriyo gurigaaga dhagaxaad ku tuurta isha aad ka ridid waa hadur dhiig ma laha diya ma laha qofkaas dhib baa kaaga imaanaya soo maha marka gurigaa waxaa la galay ammaanaha waxaa la qaatay bilaa hoodii ah, ogolaansho la-aan wadadii baa hallaysan marka dadkan aad arkaysaan guurkii wadadii loo mareeyey ma aanay marin wado kale ayay ka soo mareen haddii gurigaaga daaqada laga soo galo ma ka waran qofkaas waa maxay waa tuug idaylkeen guurkii waxaan ku noqonay tuugaanu ku noqonay waa la xaday ilahay baanu kugu dhaariye gabar la xaday ilmo xalaala ma dhalaysaa waa ma dhalaysa nolol raaxale maku noolaan male marka waxaan rabaa inaan idin tuso labo wado keliya haddii aad guursanaysaan gabdheheena marka hore guurka allaha u fududeeyo inta aanan guursanin guur xalaala allaha siiyo wadada guurka quruxda badan aad ku raadinaysaan ilaahay baa noo jeexay oo dhahaya ragga iyo haweenka intuba waxaa la dhahayaa fankixuuhunna biidni ahlihinna idinku ehel baad leedihiin ammaanadan sideed iyo toban sana ugu yaraan ilaa iyo labaatan labaatan shan sana waalid baa soo haayey waalid baa ka murgaayey halkaasaa lagu ogaa gabadha hooyadii iyo aabbihii waxa kan ilaalinayay oo dhan marka la rabo ammaanadan in lagala wareego waa in lagula wareegaa biidni ahlihinna gabadha toddobo weli iyo ka badan baa loo yeelay oo ilaalinaya marka ammaanadu waa culus tahay waa culus tahay gurigii sideed iyo toban sano ay joogtay labaatan sana laga bixinayaa maanta see looga bixinayaa ma facebook iyo social media gabadhii laga soo download garaysanayaa gabdhaheynu saasay noqdeen in halkaas laga soo download gareeya maxaad ka helaysaa marka ubad may ku qaadi gabar noocaasa kuma qaadaysa waa waxay dadkan culimmadu idinkaga degayaen ee laidinkugu yeeraya weeyaan marka maxaa loo baahan yahay fankixuuhuna biidni ahlihinna marka ugu horeysa wadada ugu horeysa ee aad guurkaaga ku raadinaysid gabar yahay allah ku asture waa inay noqotaa biaacati illaah ilaahay ogolaanshihiisa amarkiisa inaad qaadatid ehelkaaga oo aanan ku bixin ogolaanshaha ehelkaaga waa in aad ku dhaqaajisaa ilaahaana ku faraayo ilaahay baad ku ateecaysaa tan labaad waa maxay waa bibiri lwaalidayn aad baa looga hadlay waalidka inaad ugu xisaanfi sidaa la rabaa ugu biri waalid maanta waxaad ka tegi hooyadii sideed iyo toban sano ku korisay ku jeclayd qalbigeeda aad ku weyneyd ayaad ka tegaysaa oo aad ka wareegaysaa maxaa loo baahan yahay in farxaddii ay kugu korinaysay aad maanta guriga kaga wareegtadaa loo baahan yahay ducaa ayaa loo baahan yahay inay ku raaciso hooyo inay ku xaradho oo ay ku qurxiso oo ay ammaanadii wareejiso marka waxaan waa cibaado caado ma aha guurka caadaynu ka dhigan orgigan meelaha wareegaya shahwadda markay ku kacdo ayuu doonayaa inuu idinku guto ayuu doonayaa seed u ogolaanaysaan marka ya idinkuna ma riyaa tihiin markaa iyada ah isagu waa damiir laawe waa orgi ari carbeed aanan diin lahayn akhlaaq lahayn halkaas diin waxaa u ah social media iyo dhaqanka gaalada waxaasuu arkayaa markuu arko idinkoo udgoon oo maasha allah carfaaya nadiif ah ya ayaa wuxuu doonayaa inuu idin urursado idin miirto dhacaankan i dhuuxan i inuu idinka miirto waalid baa iska leh waa meesha waa labada meel meel ka mid ah ilaahay ku tilmaamayo miithaaq haliid guriga waxaad kaga baxaysaa ballin iyo cahdi adag yaa lala gelayaa allah lala gelayaa hooyadii aabbaha dheeldheel ku wareejin mayaan ammaanadan waxay ku wareejinayaan cahdi iyo ballan adag baa lagu wareejinayaa maxaa yeelay waxaa loo geynayaa qof aanay ogeyn saad guryihiinay uga baxaysaan idinkoonan waalidkii raalli gelinin farxad gelinna saad guryihiina uga tegaysaan ilaahay aynu ka cabsanno ilaahay aynu ka baqno tan labaad waa waalidiinta tan hore waa ilaahay inaad ateecdaan ehelkiina ogolaanshahooda aad ku baxdaan oo aad guri kale ku tagtaan marka labaadna waalidiinta inaad farxad gelisaan hooyo i aabboo faraxsan oo qoslaaya oo maaragtaaye eh, idin duceynaaya idin sagootinaaya gelbinaaya inaad guryihiina ka baxdaan ilaahay muxuu sidaa miiaaq haliid uu idinkugu tilmaamay maxaa sidan lidin asturay lidinkugu xijaabayey waxaad ogaataan in aad tihiin uunkan waxa saaran wax ugu qaalisan in aad tihiin rag wax uu hanto rag wuxuu u ordo wuxuu u shaqaysto wuxuu hantiyo wuxuu gollanka iyo laabta geshto waxa u qaalisan in aad tihiin idinka ani ma dhihina rasuulkaa dhahay sal allahu calayhi wasalam alaa ukhbirukum bikhayri maa yaknizu lmaru almar'atu saalixa ha waxa u khayr badan wax rag uu hanto uu kaydiyo uu guur ka raadiyo ubad ku beerto ya uu ammaano u dhiibto wax ka wanaagsan uunkan ilaahay ma keenin gabadha saalixada ah mar kalena uu leeyahay la weydiinaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayu nisaai khayr muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allatii tasuruhu ida nadar watuiicuhu ida amar walaa tukhaalifuhu fii nafsiha wamaaliha bima yakrah imraa saalixa tahaytolkan ilaahay ilaahaybaa idin siiyey rasuulka idin siiyey laakiin bilaash lidinkuma siinin sifooyin ayaa lidinku siiyey dadaal aad samayseen ayaa lidinku siiyey gabar walboo aad dadaalkaa samaysa sifadaani qaqaadanaysaa raggana waxaa la yidhi gabadha taytolkaa leh shahaadada la yidhaahda saalixa imra'a saalixa gabadha sidataa guursada annaga sidaasaana la leeyahay marka gabar walba titoleka inay ku dadaasho waayo ma aha phd aan qaadana iyo businessan samayna administration iyo xidigaha iyo badda waxbaan baranaya ma aha laakiin imra'a saalixa sidaad ku noqon lahayd waa titol aan adduunka kaaga haraynin kaa hari maayo shahaadadan way kaa haraysaa businesskan waa kaa haraysaa xaabadan aad uruurinaysid way kaa haraysaa laakiin waxaan kaa haraynin waa imraa saalixa shahaadada la yidhaahdo maxaa yeelay shahaadadaa waxaad ku heshay waa dadaal lacagtan waa kusoo gelaysaa bilaa dadaalay kusoo geli kartaa lacagtan dhaxal baad u heli kartaa wax dhiba ma laha laakiin imraa saalixa inaad noqotid shay adag waay maxaa wacay ibliis baa ku daba taagan dadkii hadda laga sheekaynayay gaaladii baa ku daba taagan oo guryaha kaa bixinaya marka waxaan ku gabagabeynayaa imraa saalixa waa maxay gabadha saalixada ilaa gabadh walba saalixa ahay ku leedahay maya eh rasuulkaa xadidaaya imraa saalixa sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu ku xadiday idaa nadara ilayha sarathu ha waidaa amarahaa aطaacathu waidaa aaba canhaa xafidathu yacnii haddii uu eego ninkeeda gabadhaa waa way farxad gelinaysaa diinteeda dhaqankeeda akhlaaqdeeda madharkeeda quruxda badan sida isugu soo qurxisay ninkeeda soo ma ogid qurxinta raggiina ay isu qurxinaysaan waa saddex iyo soddon ka mid ah sifooyin aad leedihiin eeg saddex iyo soddon waxaa la siiyey madharkaaga haddii uu eego ninka madharka gabadha muuqaalkeeda quruxda badan waa way farxad gelinaysaa soddon iyo saddexna waxaa la siiyey haddii uu amro way ogolaanay way ateecaysaa biharci macruuf ah soddon iyo saddexna waxaa la siiyey haddii uu maqan yahay gurigay ilaalinaysaa marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay saddex iyo soddonka waa dayacnay runtii haddii lix iyo lixdan aad samaysid oo saddex soddon aad dayacdid imraa saalixa noqon maysid imraa saalixa waa saddexdan sifo waana meesha ugu hooseysa darajada ugu hooseysaee lagu noqon karaayo imraa saalixa maanta maantaiy isu qurxiyaan ilahay baadan ku dhaarshiyey waxay isu qurxiyaan walaalahood saaxiibadood aroosyadooda nimanka kale meelaha kale golayaasha markay banaanka u baxayso intaasaa laisu qurxiyaa daracyada qaaliga ee khafiifka maxaa loo gataa dahabkan faraha badan maxaa loo gataa ii sheega saaluunadan iyo maxaa loo tagaa kawaferada iyo ma ninka mise xagga maya ninkaa la rabaa inay isu qurxisid ninkana ha ula imaanin diricii dhoobada lahaa canjeerada lahaa jikada suugada lahaa ee intaad ku diibsatid aad isaga tirtiraysay ya intaad suuliga geshid ilmaha intaad usoo qabaysid wixii saabuuntii lahaa adigoo dhidisanoo shiiraaya ha soo agfariisanin sidaas maku tegaysaa aroosyada ilah baan kuu dhaariye sida aroosyada iyo asxaabta iyo jaarka ay isugu qurxinaysid si ka darna la rabaa bal waxaaba madmuum ah oo marmar xaaraan ah in aad banaanka sidaa isugu qurxisid lama ogola qurxyaa leh raggaa iskale idaa nadara ilayha saratu allah idin barakeeyo mawduuca waa dheeryahay in badanna waad fadhideen maanta ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryaayaa gabar walba oo aana guursanin guur xalaal ah oo ay ku degto oo ay ku qabowdo ku dhowrsata ubad saalixa ku hesha inuu ilaahay siiyo goordhow weliba inuu ilaahay siiyo mid madaxa u saaran indhaha hortooda u jooga faraanti u noqda oo ay ku xaragooto ilaahay ha u sahlo inta aanan guursaninna inta inta guursatay ee aan ubad dhalinna ilaahay waxaan ka baryay ubad saalixiina inuu ilaahay siiyo reer sal ballaaran inuu ilaahay ka yeelo ku guri lagu soo hirto guri iimaan ilaahay ha ka yeelo khilaafaadka guryaheenna allaha ka saaro khilaafaadka guryaheenna allaha ka saaro khilaafaadka guryaheenna allaha ka saaro khilaafaadka guryaheenna allaha ka saaro hooyo walboo singolmaadar ah ilaahay waxaan ka baryey ilaahay inuu maaragtaaye uu say u yeelo inuu say u yeelo dadkeennii waa kala maqan yihiin dadka isqabayay ilaahay ha isu keeno dadkii dad isugu jeclaa weeyaan labada isqabtaa la yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dharkii waa naga dhacay runtii markii la kala tegey oo adduunyo loo kala tegey ilaa aakhiro laguma kala tagee aakhiro dadkay isu keentaaye ilaahay ha isu soo celiyo ilaahay ha isu soo celiyo reeraheennii ilaahay raggii dumarka ha isu soo celiyo waalidiintii iyo ubadkoodii alla ha isu soo celiyo walaalihii kala tegay alla isu soo celiyo ilaahay jaarkii wanaagsanaa ha isu soo celiyo wanaaggeennii iyo qiyamkeennii cizigeennii sharafkeennii inoo soo celiyo bal diinteenniibaa tagtay ilaahay ha inoo soo celiyo adduunyaynu ku bedelanaye ilaahay waxaan ka baryey hamiga noogu weyn diinteen iyo aakhiradeen inuu ilaahay ka yeelo in badan baa xanuunsan hooyooyin baa xanuunsan awaalidiin baa xanuunsan ubad baa xanuunsan ilaahay waxaan ka baryay bukaan jiifi bukaan socod ilaahay ha caafiyo isbitaalada allah ka soo saaro kuwa guryaha jiifa allah ha caafiyo bukaan socodka ilaahay ee luudaya kacaakufaya ilaahay ha u gargaara ha xoojiyo caafimaadna ha siiyo in badan baa ubadkeena xabisida ku jiro xiran allah ka soo saaro ilaahay ha ka soo saaro in badan baa lunsane oo dhumay oo la ilaahay ha soo ururiyo baadideena allah soo ururiyo in badan in badan ayaa diintii ka tegay allah kusoo celiyo caasi noqday ilaahayaa soo ururiyo ubadkeenii waalidiinteenii oroba aaday iyo reer galbeedka ubadkiibaa laga qaatay in badane ubadkooda allah usoo celiyo in baa lagu soo socdaaye ilaahay waxaan ka bari ilaahay ha ka xijaabo gaal dhergi maayo gaal dhergi maayo shayaadiinul insiga idin yeerayaa dhergi mayaan calmaaniyiintu dhergi mayaan intay ubadkiinii qaateen raggiinii qaateen ayaa qiyamkiinii diintiinii qaateen bay wax walba ku dhargimayaan raallina noqon mayaan ilaa diintooda aad raacdaan ma raalli baad ku tihiin diintiina inaad doorsataan ya oo aad calmaani noqotaan gaalo noqotaan guri kabaxa gaalnimo weeyaan iska ilaaliya ilaahay qiyamkeenna haynoo soo celiyo in yar siduu sheekh sheegayay soddon ruux waxaana dhammayn in yar oo weliba meediyaha laga arkay waaba ka yaryihiin in aad raacdaan oo aad qaad waa oo ay idin duufsadaan idinka oo dhan waa runtii shay aad u xun laakiin waa wax jira waaye maxaa wacay hal baruur ah ayaa baruuro badaan haddii la dhex geliyo way qurminaysaa laakiin hal baruuro wanaagsan haddii baruuro badan oo xun la dhexgeliyo ma hagaajin kartaa maya ilaahay hayna hagaajiyo laakiin waxaan rabnaa annaga waxa culimmadu sheegayaan inaad sheegaraysaan tan lala-yahay taa weeyaan idinka unbaa qaadanaya qof walba dukaankeedii bakhaarkeedii hor fadhiisanaysaa afkaasba maba ka hadlaysaba adduunyadii kuwii kale ayay adduunyadoodii la gelaysaa qaada waxaan waa ammaano culimmadu waxaan ay maanta dhan u qaylinayeen waa inaad guryihiina geysaan ducaad aad noqotaan aad sare martaane intaasaan kusoo gabagabaynaya astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu asalaamu calaykum waraxmat allah جزاه الله خيرا خير الجزاء الاخ الشيخ محمد ابراهيم كينياوي ميزانك حسناتك الله وبشو labadiisi waalid dembigooda allah ku dhaafo annana ilaahay subxaanaه wa tacaala halkaa naguma qatiyo intaasi waxaa inoogu soo gabagaboobay muxaadarooyinkeenii maanta aan ku talagalnay gabdhaha walaalada oo muslimaadka ah in aan ku xasuusino